alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsal allahu ala muxamedi wala ali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray mawduuca ku saabsan alfaslu asaabic fi isticmaali maa yamnacu alxayda aw yajlubuhu wamaa yamnacu alxamla aw yusqituh marka waxaynu soo maray qaybta hore oo ku saabsan waxa xaydka mancinaya in la isticmaalo ama xaydkii dib u dhigaya ama waxa hore u soo marinaya waxaynu kala soo marray waxa uurka baajinaya ama dib u dhigaya hadda waxaynu gelaynaa waxa uurka soo ridaya mawduucaynu ugu dambeeye ku saabsan waxa uurka si aan joogto ahayn u mancinaya bimacnaa dib u dhigaya waxaynu sheegnay waxyaalo waagii horeba jiri jiray oo dib loogu dhigi jiray hadday tahay alcasli hadday tahay alirdaac ashyaada qaarkood oo dib loogu dhigi jiray inay jireen ayaynu tilmaanay ashyaada ku saabsan casliga alirdaac naasnuugga in dib loogu dhigaa iyadu ishkaal ma leh wakhti mucayanaanu naasku leeyahay haddii lagu dadaalo farsamadii uu aanu sida badan wax ku caloolgelaynin oo ah in laisku dhadhoweeyo ilmaha nuujinta la nuujinaayo oo lagu dadaalo in markaa waxa weeye aanay kala fogfogaan wax ba'siga ku sugan ma jirto tan ku saabsan casliga culammadu waa isku khilaafaan ma mubaaxba ma karaahiya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan waa karaahatu tanziih waa bannaantahy laakiin waa laga fiican yahay sababtay sidaa u yidhahdeenna waxay tahay jamci ay doonayaan adilada inay jamciyaan adilada qaarkeed waxay sheegaysaa inay saxaabadii nebigu sala allahu alay wasalam samayn jireen sida xadiiska aynu sheegnay kunna naczil waalqur'aanu yanzil marka waxaa laga qaadanayaa taqriir waayo arrinkaa lagama reebin oo looma diidin culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen xadiis kale jira xadiiskaa kaleoo tilmaamaya dalika alwa'du alkhafiyu waa xabaalnololin qarsoon casrigu marka labada xadiis siday u kulmiyaan ayay waxay yidhaahdeen waa makruuh karaahatu tanziih culamada qaarkoodoo ibaaxa marayna waa jiraan laakiin qowl taxriim ku saabsan waa baciid isagu oo wuxuu ka hor imanayaa inay saxaabadii samayn jirin buu ka hor imanaya marka taxriimka cidda ku tagtay qowlkood waa baciid labadaa ariiqo alcasli alirdaac ishkaal ma leh weliba iyadoo casliga laga fiican yahay maa midda kale culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxyaalaha looga sii fiican yahay waxaa ka mida gabadhii waxay xaq ku leedahay dee galmadan oo xuquuqdeeda waxaa ka mida inay indheefteeda la siiyo haddii casli la sameeyo oo gabadhii xorta ahayd oo ninku markaa eh, biyihii dabadda ku daadiyo waxaa dhici karta rubama iyadu shahwadeedii inay gudan min hadihi alxaysiya geestaa marka laga eego lafteeda karahadii way ka imanaysaa way waxaa dhici karta iyadoo aan weli shahwadeedii gudan dheeftay shahwada ku lahayd inuu markaa ninka intuu biyihii daadiyo dabadda ku daadiyo inuu shaqadiisa kale iska qabsado ama iska seexdo iyadiina waxa weeye xaqeedii weli ayna wada oofsan hadda shiikhutuu ka warramayaa waa macno umuurahaas ka dheeraada oo waxay tahay waa inay isticmaasho gabadhii dawo dib u dhigaysa ama dhira ha noqoto ama kiniinno iyo wax la mida ha noqoto ama jidhka wax la gelinaya ha noqoto ama ha noqoto waxyaalo xubinta taranka ay ku shubayso ama ay marinayso sida marham iyo wax la mida waxyaalo markaa sidii dhiiqoo kale ah oo dabeed marka waxaan yacni eh, alxayawaanaat almanawiya dilaysa ama ha noqoto jidhka wax la gelinayo wax la yidhaha jira jidhka markaysa waxa meel yani la yaro dabeedna markaysa markaa jidhkaa la gelinaya ama ha laga geliyo meelahan gacmaha amaba markaysaa raximka laftiisaba ha la geliyo farsamooyin noocaasoo la isticmaala ayaa jira ashyaadaasina waxay leedahay nowcan maa qaarkeed darar bay leedahay oo waxaa ka imanaya dhibaatooyin mid walba dhib baa ka iman karta waxyaalaha raximka la gelinaya waxa dhici karta raximka hadduu doono haddii waxay ku raagaan wakhti badan ku jiraan rubamaa inuu dildillaaco waxyaalaha la gelinayo jidhka ama meel marka waxawan yani ka mida ah jidhka inta la yaro jeexo la gelinayo waxaa laga yaabaa cidaamka iyo lafaha inuu waxyeelo ayaa suurtagala ah. marka dhibaatooyin bay leeyihin saas aawadeed lidaruura mooye in la isticmaalaa ashyaada qaarkoodoo dhibaatooyin le ma fiicna dafcu acdam almafsadatayni biixtimaali adnaahumaa labada mafsado tii weynaanshaha badnayd baa la riixayaa la daafacayaa waxaa lagu daafacayaa in la qaato mafsadadii yarayd waayo ashyaadan aynu tilmaamayno hadda inay lafaha waxyeelayso oo jirka la gelinayo dee marka laga saaro gabadhii bacda mudda way ka raysanaysa laakiin intaa uu ku jiro dhib badan baa ka imanaysa marka nooca ugu dararka yar in la isticmaalaa roon waxyaalaha la gelinayo jirka ta kale dawooyinkan la isticmaalayo waxaa jira irbad la odhanayo mu'aqat weeye waxaaba dhacday dadka qaarkood irbaday mu'aqadka ku sheegayaan inta lagu muday inay noqotay yacni bidawaam oo gabadhii uur dambaba laga waayay heeraan kimikadu waa dhibaato badan yihin laakiin ashyaadan jidhka la gelinaya waxa laga yaaba inay ka sahlan tahay kiniinaduna waxaa dhici karta inay ka sahlan tahay laakiin intii laga maarmi karo in laga maarmaa fiican dariiqo kaloo saddexaadoo iyadoo aan dhib lahayn waynu sheegnay ama dariiqada ku saabsan wakhtiyada buwaydadu diyaarka tahay in laga weecdo waxaa dhici karta ashyaadan in e, waxa mu'aqadka in la isticmaalo wakhtiyada qaarba aad loogu baahanaya gabadhiio kalaa dhici karta in la qalo ilmaha lagu qalo jirkeedu waa jeexan yahay caloosha iyo ilmogaleenkaba waa la qalay waa la jeexay dabeedna waa la tolay si daciifay isu qabsateen haddii degdeg caloosha wax u galaan oo miisaanka dad caloosha ku soo weynaado halis waxay u tahay in meeshu qaraxdo gabadhuna nolosheedu khatar gasho saas aawadeed waxaa la yidhaahdaa waa in muddo laba sana sida fiican inaan calooshii waxba gelin kolle sannad wax ka yar calooshii in wax ku galaan waa laga fiican yahay waayo khatarbaa ka iman karta waxay si fadilaan qolyaha dhakhaatiirtu in laba sana ka soo wareegto laakiin sannad hadday ka wareegto qudheeda waa waa sahlan tahay laakiin markay saddex afar bilood joogto haddii calooshii wax galaan ilmahaasi khatar buu ku jiraa inuu gabadha geliyo waayo meeshii si shiricsan bay isu haysataa jidhka uma adkaan saas aawadeed waxay halis u tahay inay furanto hadday furantana khatar bay gelis khatar ayay gelis marka inuu ninku ka fogaado wakhtigaasoo aan uga tegin iyo in waxyaalahan ay isticmaasho inuu ninku kaba fogaado oo ka dheeraado ama reerkoodii uu diro ama isagu safar uu galo haddii uu joogo inuu iska ilaaliyo wakhtigan haddii taasi ay ku adag tahay waa in awqaaddan uu iska jiraa weydadu diyaarka tahay gabadhii oo kale haddii uu ka maqan yahay xaydku cala sabiil misaal saddex iyo labaatan maalmood aw naxwaha ama wax la mida wiigga ugu dambeeya hadduu siduu doono u isticmaalo waxba diyaar maaha yacni mar kastay dowradu hesho inta horeo dhan buu ka dheeraanayaa wiiggaa dambe hadduu isticmaalo weliba ixtiyaaj ziyaadoo badan baynu raacinay markaas waayo haaliban waxay yidhaahdaan shan maalmood ama afar maalmood ba wax diyaar yihiin laakiin waxaa jira min hayri haalib nawaadir baa jira marka si taas waxa weeye eh, looga taxadiro waxa la samayn karaa in weegga dambe bes uu isticmaalo inta kalena u ka dheeraado calaa haada iyadaan dawo isticmaalin iyadoo jirkii waxba la gelin ayaa ilmihii insha allahu u baaqanaya waa nooc manci ah dariiqo ah oo saliim ah laakiin waxaa laga yaabaa dee inaan saa loo ilaalin baa dhici karta waayo hal mar oo la khilaafay ku siman tahay ya arrinkaa aynu sheegnayna waa aqlabi waa yahay sheekhu waxau uhi raximah ullah wa isticmaalu maa yusqitu alxamla fa huwa calaa nawcayn kii in la isticmaalo miya yusqidu soo ridaya alxamla uurka soo ridaya fa huwa calaa nawcayni wuxuu ku sugan yahay laba noocoo kala duwan uurka wax soo ridaya ma la isticmaali karaa axaduhumaa labadaa midkoodu wuxuu yahay an yuqsada min isqaatihi itlaafuhu in looga jeedo soo ridista la soo ridaayo in ilmahan la baabi'iyo ama la dilo fa haada kani in kaana yacni ficilkan isqaadka ahi oo soo ridista ahi in kaana bacda nafki ruuxi fiihi hadduu yahay oo dhacay markii ruuxda lagu afuufay dabadeed oo nafta lagu afuufay dabadeed hadduu dhacay fa huwa xaraam waa midaan bannaanayn bilaa raybin shaki la'aan baanu bannaanayn xaalu shaki ka madhan liannahu qatlu nafsin muxaramatin bigayri xaq waayo naf dilkeedu xaaraan yahay dilis la dilaayo weeye bigayri xaqin xaqdarrana lagu dilaayo wa qatlu nafsi almuxaramati xaraamun bilkitaabi wasunnati wa ijmaaci almuslimiin nafta dilkeeda la xaaraantinimeeyey in la dilaa xaaraan waxay ku tahay kitaabka ilaahay oo qur'aanku waa xaaraantinimeeyey wasunnati iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam bay xaaraan ku tahay oo axaadiista nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa xaaraantinimaysay wa ijmaaci almuslimiin iyo muslimiinta iswaafaqooda iyo ijmaacooday xaaraan ku tahay saddex nooc oo adille ah labada nooc mid waloo ka midbana adillo badan bay leedahay sheekhu waxau inoo tilmaamay waxa uurka soo ridaya in la isticmaalo haddii looga jeedo waxaasi inay iska baaba'aan oo ilma aanu ka samaysmin amaba waxaasi uu dhinto laba xaal baa loo kala qaadayaa xaal wuxuu yahay in ilmaha la soo ridayo inuu baaba'ana looga jeedo sheekhu waxa uu tilmaamaya markii nafta lagu afuufay dabadeed haddii ilmaha la soo ridaayo si u noolaanayana aan loo soo ridayne inuu baaba'o ama dhinto loo soo ridaayo tan noocaasi waa mid xaaraanan bannaanayn shakina kuma jiro inay xaaraan tahay waayo waa naf macsuuma ah dil la dilaayo waa naf dilkeeda ilaahay xaaraantinimeeyey oo la dilaayo weeye waxaa xaaraantinimaynaya kitaabka qur'aanka oo aayaad badan baa ku soo arooray walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq cumuumkay ku jirtaa hadilina naftii ilaahay dilkeeda xaaraantinimeeyey sabab xaqa inaad ku dilaysaan mooye si kale ha u dilina waladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar shirkigii baa la sheegay walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ila bilxaq shirkigii markii la sheegay waxaa lagu lamaaneeyey dilka naf dilkeeda ilaahay xaaraantinimeeyey in la dilo sabab xaqa iyadaan lagu dilayn waa daliil kale daliil saddexaad walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq waxaa kale u daliila qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilm waa khasaareen kuwa ubadkooda laynaya oo aqoon darro ku dilaya cumuumkay ka midtahy adilada kale la midka waa loo deliishan karaa waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima wa almaw'uudatu su'ilat biayi dembin qutilat kitaabka qur'aanka adilo badan oo laga soo qaadanayo mawduuca waa loo deliishanaya axaadiista nebiga sala allahu aley wasalam waxaa laga deliishanayaa adilada ku soo aroortay mawduucaas dilka sida xadiiska nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ila aakhirihi marka adilo badan oo axaadiista ah ayaa soo aroortay laakiin qadarkaasaa kifaaya inugu muslimiintuna waa ku ijmaacsan inayna xaaraanta inay bannaanayn ishkaalka imanaya waxay tahay ilmihii iyadoo uu naftii lagu afuufay ayaa waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood inay dhakhaatiirtu yidhahdaan ilmahani waa mushawah oo khalqigiisu si caadiya maaha si tashwiih ku jiro buu ilmahani u samaysan yihi ayna yidhaahdaan haaliban ma noolaanayo ama ay yidhaahdaan hooyadii baa nolosheedu khatar ku jirtaa haddaan ilmahan la dilin way isla dhimanayaan intii labada nafood wada dhiman lahaayeen ilmaha sahlana ilmaha laga soo tuuro masaa'ishaasi waa masaa'il sheikhu ijmaalan buu ku dhaafay hadda laakiin masaa'il culammadu ay aada uga hadlaan way sheikhuna ra'yi gaaroo ka qabaa masaladan oo ka qabaa isu soo ururiyaoo suwarkaa dhammaanteed aad sheegaysaan oo ka haystaa qodobkaa oo in la yidhaahdo min baabi akhafi dararayn intay labada nafood wada dhiman lahaayeen hooyada ha la badbaadiyo ilmaha la soo tuuro ilmahana nolol la geliyey wuxuu qabaa sina uma bannaan mawduuca aad wuxuu ugu dheeraaday kitaabkiisa asharxu almumtic wuxuu odhanayaa ama bacda nafkhi aruuxi fiihi fa fainahu laa yajuusu ilqaa'uh walahu xaalaan aluulaa an yulqaa fii xaalin yaciishu fiiha ka taas wuxuu leeyahay shartay ku bannaan tahayoo yadu ishkaal male haddii ilmihii loo soo tuuraayo si uu ku noolaan karo masalano kale ilmihii wuxuu marayaa xilligiisi waaba shoogaa ama waa dhodhow yahay xaalad keensatay hadday jirto markaa waa laga soo tuuraya waa laga soo saaraya ilmihiina waxaa lagula dadaalayaa siduu u noolaan lahaa ama ilmihii wuxuu ku jiraa uurka toddoba bilood laakiin hooyadii baa nolosheedii khatar ku jirtaa waa laga soo saarayaa dabeedna meelihii hadda ay casrigan u isticmaalaan in ilmaha lagu soo koriyo baa la gelinaya laa ishkaal soo dhaaftaa athaaniyatu an yulqaa qabla awaani nusuulihi مثل أن يلقى وله خمسة شهور أو ستة شهور فهذا يحرم لأن الغالب أنه لا يسلم اللهم إلا إذا ماتت الأم وهو حي ورجي بقاؤه لو أخرج فلا بأس بذلك بل يجب لأن فيه إنقاذا لحياة الجنين يعني suuradaas halkan ba waa inoogu sheegi doonaa insha allah iyadana soo dhaaf ku dheeranayaayo xoogaa buu ka hadlaya maslahaas low qaala qaa'ilun low ana alxamla qad nufikhat fiihi aruuxu wataxaraka laakin low baqiya lakaana khataran calaa ummihi watamuutu waida maatat sayamuutu waida akhrajna fasataxya wayamuutu fahal nunzilhu aw laa naquulu linadrib maalan hada rajulu jaa'icun jidda wa cindahu tiflu mamlu'un laxman wa shaxman wa huwa yaquulu ida lam aakul hada aطifla mitu kamaada naquulu aljawaabu laa yajuusu lahu an yaakulah wa hunaa naquulu laa yajuusu an nukhrijahu min baطni ummihi wa naxnu nacrifu annahu sayamuut faida qaala qaa'ilun in abqaytumuuhu maata huwa wa ummuhu fakhasirtum nafsayn fakhasirtum nafsayn naquulu ida abqaynaahu wamaata huwa wa ummuhu fahada laysa bificlina hada bificli illahi caza wajal ama ida nazalna naxnu طifla wamaata bificlina fanaxnu aladiina qatalnaah uma naqulu rubama tamuutu lummu wayakunu masala cindana ajisatun nashuqu baطnaha bisurca wanukhriju alwalada wayaslamuun masaladaa sheikhu waa ku dheeraanaya calaa kulli xaal oo tilmaamayaa badbaadin aan hooyada badbaadinayno nafta kale inayna u dilayn waayo waa laba nafoodoo labaduba macsuum yihiin oo dhiiggoodu dhowrayay mid baanu dilaynaa si aanu ta kale u badbaadinno dee sax noqon maysa buu sheikhu qabaa waxaanay la mid tahay suwarkaasay la mid tahay taasay markaa la mid tahay hadday wada dhintaanna ficilkeenna kuma dhicin waxaa kala duwan wax ficilkeenna ku dhacaya iyo wax ficilullaahi ku dhacaya laakiin innagu inaynu dillaa waa wax ficilkeenna ku dhacaya maxaa saa'iq inooga dhigaya inuu dilkaas inoo bannaanaado sheikhu mas'aladaas sidaas ayuu ka odhanaya waxaanu tilmaamayaa suurada kale la yidhaahdo ilmihii waa mushawah oo dhakhaatiir baa caddeeyey wuxuu odhanayaa hadalka atibadu waxyi maaha sida basharka kale ay u qaldamayaan ay u khata'ayaan bay u khata'ayaan waxaanan garanayaa buu le yaqiin u garanayaa shakhsi dhakhaatiirtu ay ku yidhaahdeen ilmaha caloosha ku jiraa waa mushawah khalqigiisu si caadiya ma aha yaa yani si kale oo aadamiga ka qaab duwan oo yani marka waxa weyaan wax kale ku sugan yihiin suuradiisu si kale tahay ama waxa weye waxyaalaha qaarkood ay ka dhiman yihiin waktiyada qaar baa layahaa ilmaha markiisa madax baa maleh ilmaha caloosha kugu jira madax maleh marka qaطcan wuu dhimanaya marka marba hadday saa tahay annagu aan soo ridno hooyadan uga raaxayno ya ama la yidhaahdo ilmahaasi intii hoose ma leh marka wuxuu odhanayaa sheikhu shaksi baan garanayaa yaqiin ahaan u garanayaa lagu yidhi ilmuhu mushawah weeye khalqigiisu caadi maaha aan soo ridno wuxuu uhi maya way iska sabreen way ku sugnaadeen ilmihii wuxuu noqday wuxuu noqday carruurtiisa ka ugu quruxda badan ugu wanaagsan muuqaalahaan mid la mid ba aan ku jirin wa ana adkuru qisatan waqacat cala man aclamuhum cilma alyaqiin kaana lahu imra'atun xaamil faqarra alatibaa'u ana waladaha mushawah wa annahu laa budda min isqaatihi fafazicat alummu wa khaafa alab wa araada allahu caza wajal fawadacat alummu fasaara hada alxamlu axsana awlaadiha fatabayana ana taqriir alaطibaa'i qad yakunu khata'a liannahum ghayru macsuumiin fanaxnu natamashى maca alshariica wma tarataba cala dalika falaysa mina wa bihada nacrifu ana asharca kuluhu khayr wa ana alinsaana low istaxsana shayئa qad yafuutu ashyaa waila fainahu fi baadi'i اlamri naquulu kawnuna naqtulu nafsan afdalu min an naqtula nafsayn walakin naqulu farqun bayna ficlina wa ficli illahi caza wajal taa waxaan uga jeednaa cala kulli xaal ra'yiga shiikhu mas'alada ka qabaa waa saas culamo kaloo saas qabaana waa jiraan laakiin khaalibka culammada mucaasiriinta ah waxay leeyihiin haddii daruura quswaa la helo sida sheekh ibnu baas fatwooday siday lajna daa'ima fatwootay sida albaani u fatwooday siday culamo kale fatwoodeen aksarka culammada casrigani siday fatwoodaan haddii daruuro yacni markaa daran meesha ay taallo adibo lagu kalsoon yahoo mawhuuqiin ahina mas'alada ay sheegaan inay waxa weeye hooyadu u dhimanayso oo labaduba ay dhimanayaan xaalka caynkaasa waa laga soo ridi karaa laakiin shuruud bay u dhigayaan daruuradaa darani inay jirto daruura quswaana waa shartinayaan marka culammadu sidaa kale ayay tilmaamaan laakiin deliil ahaan sida uu sheegayo waxaad mooddaa in qowl quwadiisa leh ayuu yahay qowl quwadiisa leh inuu yahay ayay u muuqataa sida ibn cusaymiin sheegayay iyo culamo kaleba ay tilmaamayaan sheikhu waxa uhi raximah ullah wain kaana qabla nafki ruuxi fiihi faqad ikhtalafa alculamaa'u fii jawaasih waxaan ilmaha soo ridaya isticmaalka la isticmaalayo hadduu ahaaday markii nafta lagu afuufay ka hor hadday tahay culammadu waxay isku khilaafeen bannaanaanshaheeda fa minhum man ajaazahu culammada waxaa ka mida cid bannaysay wa minhum man manacah waxaana ka mida culammada cid diidday wa minhum man qaala yajuusu maa lam yakun calaqatan waxaa ka mida cid tidhi ayaa culammada ka mida waa bannaantahay haddaanu calaqa ahayn oo xinjir aanu ahayn ay maa lam yamdi calayhi arbacuuna yowman intaanay socon korkiisa ama aynay ka soo wareegin muddada uurka ku jiray afartan maalmood ee uu afartan maalmood ka yaryahay muddada uurka ku jiray waa bannaanta in la soo ridaa culamada qaarkoodna saasay yidhahdeen culamada qaarkood waxay yidhaahdeen afartan maalmood hadday ka yartay muddadii uurka ku jiray waa la soo ridi karaa wa minhum man qaala waxaa ka mid mida ah culammada cid tidhi yajuusu maa lam yatabayan fiihi khalqu insaan waa bannaanta in la soo ridaa inta aanay ka caddaan oo ka muuqan abuur aadami inta ka horraysoo dhan waa la soo ridi karaa walaxwatu lmancu min isqaatihi ila lixaaja sida ixtiyaadka iyo dadaalka badan lihi waa in la diidaayo in la soo rido dan daraaddeed in loo soo ridayo mooyaane ka an takuuna alummu mariidatan laa tataxamalu alxamla aw naxwu dalik sida inay hooyadu ahaato mid bugta oo laa tataxamalu aan markaa awoodi karayn alxamla uurka aan awoodi karayn yani ma qaadi karto ma awoodi karto aw naxwu daalika ama wax la mida yani cudurdaar la fayajuusu isqaatuhu xiinaidin waa bannaanta in la soo ridaa markaas ilaa in mada calayhi zamanun yumkinu an yatabayana fiihi khalqu insaan inuu markaa ka soo wareegoo socdo mooyaane korkiisa wakhti ay suuroobi karto inuu ka muuqdo abuur aadami fa yumnacu waa la diidaya haddii abuur aadami ka muuqdo wallaahu aclam allah baana u aqoon badan mas'aladan labaad waxay ku saabsan tahay ilmihii intaan nafta lagu afuufin ma la soo ridi karaa bicudrin iyo biduuni cudrin midnaba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan mar haddaan nafta lagu afuufin waa la soo ridi karaa intaasoo dhan haddii xaaja keensato oo baahi loo qabo culamada qaarkood waxay leeyihiin xaalaadka ha kala qaado afartan maalmood inta aanu gaarin waa la soo ridi karaa culamada qaarkoodna waxay ku sii xidheen cudurdaar bacdu ahlicilmi waxay leeyihin nudfo ama calaqaba ha noqdee lama soo ridi karo haddii cudurdaar keensanaya aanu jirin xata nudfa culamada qaarna waxay leeyiin meel nudfada waa la soo ridi karaa casligay la mid tahay ninkii intuu galmadii sameeyo biyihii dibadda ku daadinayaa biyihii markay raximka galaanna dib waa looga soo dayn karaa qiyaasan cala alcasli qaarkood waxay leeyihin loogama qiyaas qaadan karo waa qiyaasun maca alfaariq waayo midna yacni ilmo guntamay asalkii ilmuhu uu guntamay oo labadii biyo isu tageen oo makaankii loogu tala galay ilmuhu inuu galo uu galay halkuu allah uu yidhi jacalnaahu fii qaraarin makiin baa dib looga soo ridayaa looga soo daynayaa marka wa rafcun liasli waladin incaqada sababuh midna waa dafcun midna waxaa la baajinayaa inuu galo midna waa min baabi rafci midna waa min baabi dafci marka farqaa labada udhaxaysa saas aawoodee qiyaasan cala alcasli sax noqon maysay culamada qaarkood yidhahdaan bacdu ahlicilmi halkaasay ka saaraan marka xataa hadduu nudfo yahay waxay yidhahdeen lama soo ridi karo ilaa licudrin casligiina lama mida culamada qaar halkaasay ka saaraan culamada qaarna waxay may nudfada cala litlaaq baa loo soo ridi karaa calaqada lafteeda waa la soo ridi karaa haddii xaaja keensato xaajadiina waxaa ka mida in waxa weeye dee la tandiiminayo xamligii oo la doonaayo in la kala yaro fogfogeeyo oo markaa waxa weye dhib ay ku tahay ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin inta aan ruuxda lagu afuufin haddii cudurdaar keensado waa la soo ridi karaa sheekhuna wejigaas waxaad mooddaa inuu u iilanayo walaxwadu almancu min isqaatihi ila lixaaja laakiin khalqu insaan hadduu ka muuqdo wuxuu leeyahay waa la mancinaya cala kulli xaal masalada khilaaf badan baa ku jira ahlucilmigu isu khilaafsan yihiin meeshana saddex suuray u qaybiyaan inuu yahay qabla alarbaciin oo badanka culammadu ay bannaynayaan in la soo rido inuu yahay bacd alarbaciin laakiin weli naftii aan lagu afuufin oo taana ay leeyihiin haddii cudurdaar keensado waa la soo ridi karaa inay tahay bacda nafkhi ruux waa alaasu maraatib waa alaasu xaalaat annawcu thaani sheikhu waxa weye nooca labaad an laa yuqsada min isqaatihi itlaafuhu waa inaan looga jeedin ridista la soo ridaayo in la baabi'iyo aan looga jeedin bian takuuna muxaawalatu isqaatihi cinda intihaa'i muddati alxamli wa qurbi alwadci fahada jaa'is ba'daa waxa la ba'u taswiir baa la yidhahdaa shay baa lasoo soo sheegayaa dabeedna suuradiisii ayaa ba'da lagu cabbirayaa kaannahu misaaloo kale u yahay markii masaladii la sheegay baa layihi bian takuuna waxaa lagu suuraynayaa nooca ay tahay waa sida inay ahaato muxaawalatu isqaadihi ridista la soo ridayo iskudayga laysku dayayaa cinda intihaa'i muddati alxamli muddada uurku markuu dhammaado inay tahay wa qurbi alwadci iyo dhigistu markay dhowaato xaaladdaa inay tahay fahada jaa'izunkaasi waa bannaan yahay ridista la soo ridayo loogama jeedo in la baabi'iye waxaa looga jeedaa in la badbaadiyo isaga laftiisa hooyadana la badbaadiyo isagana la badbaadiyo marka kaasi waa bannaan wuxuu ku bannaan yahay anlaa yakuuna fii dalika dararun cala lummi walaa cala alwalad sharti lagu xidhaayo inaan labada midnaba dhibaata ugu sugnayn oo hooyaduna ayna ku dhibaatoonayn ilmuhuna aanu ku dhibaatoonayn walaa yaxtaaju alamru ilaa camaliya arrinkuna camaliyad aanu u baahnayn in la qalo aanu u baahnayn fain ixtaaja ilaa camaliyatin falahu xaalaatun arbac hadduu camaliyad u baahdo afar xaaladood buu leeyahy sheekhu waxau inoo tilmaamay raximahullah nooca labaadoo ah ilmaha soo ridista la soo ridaayo haddii waxa looga jeedaa aynay ahayn in la baabbi'inayo ee in la badbaadinayo looga jeedo oo muddadii uurka ayaaba dhammaaday dhigistii baa dhow waxaan la rabaa ilmaha in la soo rido waxaa dhici karta dabeedna marka waxaa lagaga fooliyo yadaan fooliba hayn gabadhii baa lagaga foolinayaa foolina ma hayso dabeed waxaa la siinayaa dawo fooshii u sababaysa taasaa markaa la samaynaya ta noocaasi haddayna dhibaato labada midnaba ku ahayn oo ilmuhuna khatar aanu ku gelin hooyadana ayna dhib ku ahayn labada midnaba mar hadday muddadii dhammaatay waa la samayn karaa laakiin haddii darar mid ahaan ku leedahay laa darara walaa diraara in la sameeyo ma aha in la sameeyo ma aha in layska sugaa fiican xaalad khatar gelinaysa mar haddaynu jirin haddii xaalad khatar gelinaysa jirto waa gaar camaliyadda dee loo leexan karaaba arrinkana waa inaan camaliyad u baahnayn hadduu haddaba camaliyad u baahdo afar xaaloo kala duwan bay leedahay ilmihii waxa la doonayaa in la badbaadiyo in la itlaafiyo lama rabo muddadii xamliguna waa dhammaatay dhigitaankii waa dhow yahay camrigu sida badan wuxuu noqdaa bay yidhaahdeen ilaa labayo afartan wiig ayuu noqdaa waayahay siddeed iyo soddon ilaa labayo afartan wuxuu idhi fain ixtaaja ilaa camaliyatin falahu xaalaatun arbaca aluulaa an takuuna alummu xayatan waalxamlu xayan falaa tajuusu alcamaliyatu ila lidaruura xaaladda koowaad waa in hooyadu nooshahay ilmuhuna nool yahay labaduba waa nool yihiin camaliyad in lagu sameeyaa ilmaha lagu soo saarayo oo la qalaa ma bannaana daruuro kaliftay inay jirto mooyaane lidaruurun baa loo samayn karaa bian tatacasara wilaadatuha fataxtaaju ilaa camaliya daruuraddu wuu taswiirinaya wuxuuhi waxay ku dhacaysaa daruuradaas in dhalitaankii ilmaha ay dhalaysay u adkaado fataxtaaju ilaa camaliyatin waxay u baahan tahay camaliyad in la qalo wadalika lianna aljisma amaanatun cinda alcabdi wadalika lianna aljisma taasi waxay ahaatay ay ku dhacday jidhku amaanatun cinda alcabdi waa ammaano addoonka agtiisa ku sugan falaa yutasarafu fiihi bima yukhshaa minhu ila limaslaxatin kubraa ama falaa yatasarafu fiihi falaa yutasarafu fiihi laguma tasarufayo falaa yatasarafu fiihi shakhsigu kuma tasarufayo ama addoonku kuma tasarufayo jidhka bimaa yukhshaa minhu wax laga baqaayo khatar looga baqayo uguma tasarufayo ilaa limaslaxatin kubraa maslaxo weynaansha badan daraaddeed mooyaane si kale uguma tasarufayo waliannahu rubamaa yudannu an laa darara fi alcamaliyati fayaxsulu darar waxaa dhici kartaa in la maleeyo inaan dhibaata camaliyadda ku sugnayn iyo qalitaanka xaqiiqatanna ay tahay in dhibaatadii dhacdo oo camaliyaddii ay dhibaato keensato deedna la yisahada maxaa kugu wati suurada koowaad afarta xaaladoodee shiikhu u qaybiyey waa in hooyaduna nooshahay ilmuhuna nool yahay hadday labaduba nool yihiin camaliyad lagu qalaayo ilmaha lagu soo saarayo in la sameeyaa ma bannaana daruura inay keensato mooyaane daruuradaasna waxay noqonaysaa waa inay adkaato dhalitaanka ilmahan ay dhalaysaa inay adkaato siyaaro kala duwan bayna u adkaan kartaa mar waxay u adkaan kartaa in la yidhaahdo gabadha miskaheeda isku dhow oo ilmuhu maba soo mari karaba qatcan waa in la qalaa waayo maadaama miskaheedu isku dhow yihiin mawdican ma soo mari karo ilmo marka ilmo kastay dhalayso waa in la qalaa waa daruuro mid labaad ilmihii baa gudban saasuu u jiifaaba sidaa inuu ku dhashaana ma dhici karto iyadana waa qalis xaalad saddexaad hooyadiibaa waxaa ku kacay dhiigkar xaaladdu waxay keensanaysaa ilmaha deg deg in looga soo saaro haddii kale khatar bay ku sugan tahay iyadii ilmuhu marka bianta tacasara wilaadatuhaa suwar bay koobsanaysaa kuwa aynu sheegnay ka mid marka camaliyaddii waxaa lagu samayn karaa daruuro daraaddeed oo jidhku waa jidhkeedii maxaa keensaday in lahaa daruura lagu samaynaya hadday yaddu idantomiyan iskaga fillayn maya qofku jirkiisa siduu doono kama yeeli karo oo jirkani waa ammaano saas aawadeed si kasta inuu ka yeelaa uma furno uma bannaana wax dhibaata ka imanaysoo darar ku keensanaya maslaxo weynaansha badanuunbaa loo samayn karaa maslaxadii weyneed haddayna ku sugnayn waa inaan lagu tallaabsanon lagu kicin marka inta camaliyad laga baaqan karo in laga baaqdaa fiican waayo lianna salaamata laa yucaadiluha shay nabadgelyada wax u dhigmaa ma jiro waxaana dhici karta in la maleeyo meesha inaan darar ka imanayno ay sahal tahay dabeedna darar ka yimaado hadhow laysku ciilkaambiyo ilahay maxaad u samaysa maxaa kugu wati athaaniyatu xaaladda labaad an takuuna alummu maytatan waalxamlu maytan waa in hooyaduna dhimatay ilmuhuna dhintay labadiiba waa isla dhinteen camaliyad ma lagu samaynayaa ilmaha lagu soo saaraya maya falaa yajuusu ijraa'u alcamaliyati ma bannaana camaliyad in lagu sameeyaa oo lagu socodsiiyaa liikhraajihi si ilmaha loo soo saaro camaliyad in lagu sameeyaa ma banaana waxaana u bannaanayn tacliilku waa maxay licadami alfaa'ida inaan faa'ida ku jirin mar haddaan ilmihii noolayn ilmihiina bakti yahay haayatu maa filamri maxaa la samayn lahaa waa la aasi lahaa un soo maa isku aas waata kale waxaa ku sugan intihaaku xurmati almeyta walintihaaki xurmati almayta faa'iidana kuma jirto gabadhii dhimatayna xurmadeedii meel baa laga dhacayaa ee maydka ahayd xadiisna waxaa ku soo aroortay kasru cadmi almeyti ka kasrihi xayaa saas aawadeed mar haddii waxa weeye labaduba ay dhinteen oo gabadhu ay isku dhimatay ilmuhuna aanu noolayn oo nolol in lagu gaadho aan la filaynin suurada marka nolol lagu gaadhi karo waxaan ku arki doonnaa ta afraad baynu ku arki doonnaa alxaala araabica ah, in sha allah marka aynay dhici karinna in nolol lagu gaaro oo la yidhahdo ilmihiina waa dhintay xaalka noocaas ah wax camaliyada laguma samaynayo sideedaasaa yacni gabadha lagu diyaarinayaa dabeedna markaa lagu aasaya athaalithatu suuradda saddexaad an takuuna alummu xayatan waalxamlu meytan waa inay hooyadu tahay mid nool ilmaha uurka ku jiraana uu yahay midaan noolayn oo dhintay fayajuusu ijraa'u alcamaliyati liikhraaji fayajuusu waxa bannaan ijraa'u alcamaliyati camaliyad in la sameeyo oo lagu dareeriyo si loo soo saaro ilmaha ilaa an yukhsha adararu cala alum in hooyada looga boqo dhibaato mooyaane camaliyadda waa la samaynaya ilmaha waa laga soo saaraya lianna adaahira wallahu aclamu ana alxamla idaa maata laa yakaadu yakhruju biduuni camaliya waayo sida daahirka muuqataa waxay tahay ilaahay baa u aqoon badane ana alxamla in ilmuhu yani ilmaha uurka ku jira uurjiifka ahi idaa maata markuu dhinto laa yakaadu ku dhowaan maayo yakhruju biduuni alcamaliya inuu soo baxo camaliyad la'aan waxay noqonaysaa un calaa kulli xaal min xayu alghaalib wailaa waa la arkay ilmihii aan noolayn oo dhasho waa la arkay ficlan waa marka arin waxa weeye la arkay weeye marka xoogaa yaro hariib weeye sheikhu laa yakaadu yakhruju marka haayatu maa fi lamri waa in la yidhaahdo min xayu alghaalib ma soo baxo laakiin calaa sabiil qila waxa dhacday inuu soo baxo ficlanna waa aragnay ilmihii oo dhasha isagoo aan noolayn oo dhakhaatiirtu hore u caddeeyeen inuu dhintay kadibna iyadoo la doonayaba in la qalo si looga soo saaro ilmihii ilaahay ka keenay ou sidaa ku dhashay waa yahay wuxuu yidhi faistimraaruhu fii baniha daa'imitaanka ilmuhu ku daa'imayo caloosha hooyada yamnacuhaa min alxamli almustaqbil wuxuu u diidayaa uurka soo qaabilaya ee soo socda bimacnaa wakhtiga soo socda ay uuraysanayso kaannahu uurku soo qaabilayo wax soo socda yahay wayashuqu calayha waa dhibayaa wa rubbamaa tabqa ayiman waxaa laga yaabaa hooyadu inay ku sugnaato ayiman iyadaan markaa nin lahayn sida ay ku daa'imtaa dhici karta idaa kaanat muctadatan min zawjin saabiq hadday ka ciddo tirsanayso nin horreeyey bimacnaa gabadha hadday mutallaqo tahay oo la furay caloosheedana ilma ku jiro dee cadadbaxeedu wuxuu ku xidhnaa inay ilmaha dhigto wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun ilmihii caloosheedii hadduu ku dhintay aanu soona baxaynin waxay noqonaysaa bay ku sugan tahay inta ilmahaasi caloosheeda ku jiro nin kale markaa ma guursan karo markaa taasna waa dhib kaloo ka imanaysa suuradan sheikhu wuxuu inoogu tilmaamay hooyadii haddii ay nooshahay ilmaha uurka ku jiraana uu dhintay xaalka caynkaasa camaliyaddii way bannaanaanaysa ilmihiina soo bixi waayo loona badiyo inaanu soo baxayn in ilmihii camaliyad lagaga soo saaraa waxay noqonaysaa mid jaa'isa marka loo badiyo inaanu ilmahani dhalanayn in hooyada dhib looga baqo mooyaane bimacnaa in la yidhahdo camaliyadda ma xamilayso de way raacaysaa dararku waa kaasoo kale haddii ilmihii markaa uu bakti yahay maxay camaliyaddu u bannaanaatay sheekhu wuxuu tilmaamayaa camaliyaddu waxay u bannaanaatay uurka waxa ku jira wuxuu u diidayaa ilmo kale inuu calool galo u diidayaa haddayba nin leedaho ninkeedi joogo dee inta caloosha uu ku jiro ilmaha baktiga ahi wax kale ma caloolgelayaan taasina waa dhib waa midda labaadee hooyadii waa dhibaya waxna mashaqay ku tahay rubamaa yatacafanu fii batniha fayuudii bixayaatiha waxaa laga yaabaa inuu caloosheeda ku qurmo dabeedna iyadii uu nolosheedii halaago ayba u dhimato ilmuhu markuu caloosha ku dhinto dhakhaatiirta agtooda macruuf waxaa ka ah yacni jermiska ka yimaadaa ee raximka ku sugani inuu aad i aada u badan saas aawadeed ilmo caloosha ku baktiyey waxay u baahan tahay hooyadu daaweyn aada u culus oo caloosha jermiska ku haray dilaya dawooyin aada u culus baa la siiya wakhtigaas haddii kale dhibta uu kaga tago isagoo dhashay dhibtuu kaga tagaaba weyn dhib weyn buu kaga tagaa marka eh, iyadiina mashaquu ku hayaa oo darar ayuu ku keenayaa nolosheedaabuu khatar gelin karaa hadday nin ka ciddo tirsanayso horena dee ciddadiiba ka bixi mayso haddaan uurkeeda ilmaha ku jira laga soo saarin maba cadad baxaysaba saas aawadee xaaladdaasi waxay keensanaysaa haddaan hooyada dhib looga baqin in camaliyad lagaga soo saari karo ilmaha bakhtiga alraabicatu xaaladda afraad an takuuna alummu maytatan walxamlu xayan suurada afraad ama xaaladda afraad waa inay hooyadii bakhti tahay oo ay dhimatay hooyadii baa dhimatay ilmihii uurka ku jirayna waa nool yahay fa in kaana laa turja xayaatuhu lam yajuz ijraa'u alcamaliya haddaan la rajaynayn noloshiisa ilmahaasi uu noolaado aan laga rajo qabin camaliyaddu ma bannaana camaliyaddu ma bannaana waayo marba haddaan laga rajo qabin ilmahani inuu noolaado faa'iido ku sugani ma jirto in la yidhaahdo hooyadii waa loo qalayaa waayo xurmadii gabadhan maytada abaa meel lagaga dhacayaa maslaxo weyn oo arrinkaas ka haalib noqonaysaani meesha kuma jirto marka mafsadadii oo meesha taalla iyo maslaxo ka raajaxsan oo meesha taallo aan ku sugnayn mafsadadii oo meesha markaa ku sugan iyo maslaxo raajixo oo qaabilsan oo ka hor imanaysa inayna jirin ayaa meesha ku kulmay idan waxay noqonaysaa camaliyaddii ma bannaana wain kaana turja xayaatuhu haddii la rajaynaayo ilmahan inuu noolaado fa in kaana wuu kala qaadayaayo fain kaana hadduu ahaado qad kharaja bacduhu miduu soo baxay bar isaga ka midii badhkii kalena uu ku harhsan yahay gudaha waanu soo bixin qayb buu la soo jeedaa ilmihii saasayna hooyadii ku dhimato qaybtuu la soo jeedana yacnii lama soo saari karo jeexis in lagu sameeyo mooye si degdega ila hooyada hadday dhimato ilmihii in la dedejiyaa loo baahanyao degdeg loo soo saaro haddii wakhti lala rabto ilmuhu waa dhimanaya waayo nolosha hooyaduu nooshahay ayuu isaguna ku noolaa marka haddii wax ka midii ah isaga soo baxay shuqa batnu lummi waxaa la jeexayaa caloosha hooyada liikhraaji baaqiihi si baaqiga kale loo soo saaroa loo jeexayaa taasna iyadana laa ishkaal culammadu waxay yidhaahdeen ilmihii hadduu qayb la jeedo qayb la baxay hooyadiina dhimatay qaybtiina markaa lana ogyahay ilmihii weli inuu nool yahay waa la jeexayaa waa laga soo bixinaya inta kalena taasina waa suuro kale oo tan kaa imanays waa suuro farac ka sii wain lam yakhruj minhu shayun hooyadii waa dhimatay ilmihiina waa nool yahay wax ka mida ilmihii oo soo baxayna ma jiro waa masalada muctaraga ee laysku hayo in lam yakhruj minhu shayun wax ka midii ilmihii haddaanu soo bixin faqad qaala asxaabunaa asxaabtayada xanaabiladu waxay yidhaahdeen baa shiikhu yidhi asxaabuna wuxuu ujeedaa jeedaa culamaa'ualxanaabila raximahum ullahu ilaahay ha u naxariistee waxay yidhaahdeen laa yushaqu batnu lummi lama jeexayo caloosha hooyada la jeexi maayay yidhaahdeen liikhraaji alxamli si uurkaa loo soo saaro lianna dalika mulah waayo taasi waxay noqonaysaa mulo yani bakhti wareen bay noqonaysaa shaqsigii dhintoo jidhkiisii la googooynayay noqonaysaa mislada waxaa la yidhahdaa hadduu qof dhinto oo dabeedna marka waxa weye isagoo bakti ah yani nabarala sii dhaco ama la jeexjeexo maslaa la yidhahdaa waa bakhti wareen wasawaabu annahu yushaqu lbatnu sida saxani waxay tahay waa in uurkaa la jeexaayo in lam yumkin ikhraajuhu biduunih nusakha qaar waxay qorayaan in lam yakun laakiin saxdu waxay tahay in lam yumkin sida saxani waxay tahay waa in la jeexayo calooshaas in lam yumkin hadduu suuroobi waayo ikhraajuhu ilmaha in la soo saaro biduunihi ay biduuni shaqi jeexis la'aan in lasoo saaraa hadday suuroobi weydo in la jeexayo ayaa saxan wa hada ikhtiyaaru ibnu hubayra waana sida sheekha ibnu hubayra la yidhaahda uu doortay wa saaxib alifsaaxe alifsaax can macaani sixaax shiikhale weeye qaala fi linsaaf halkaas hore waa nuqta waa joojin maaha ibnu hubayra inuu odhanaayo insaafkaa sidaa lagu yidhi insaafkana isagu ma lehe mardaawi baa leh waa kitaab fiqiyo weyn calaa madhab alxanaabila ah oo la yidhaahdo alinsaaf sheikha almardaawi faasil udhexaysiye waaye qaala fi linsaaf saaxibulinsaaf wuxuu insaafka ku yidhi waa mardaawi wa huwa awlaa sidaasaabaa awlaa ah saaxibulinsaafna waa ka dembeeyey wakhti aada u badan ayuu ibnu hubayre ka dembeeyey marka mardaawina waa siduu doorto uu yidhi sidaa ibnu hubayra sheegay baa awla ah qultu walaa siyamaa fii waqtina haada waxaa isagu ka xag jira oo wax la mida ah aanay jirin wakhtigeenna hadda joogno ayuu sheikhu yidhi ibnu cuthaymiin baa odhanaya raximah ullah fa ina ijra'a alcamaliyati laysa bimulah waayo wakhtigan aynu joogno camaliyadda ruuxa in lagu sameeyo hooyada la qalaa musle maaha yani waxa wey bakti wareen maaha liannahu yushaqu lbatnu uma yukhaa sababtuna waxay tahay caloosha waa la dilaacinayaa marka dambena waa la tolaya ruux baana noloshiisii la badbaadinaya walianna xurmata alxayi acdamu min xurmati almeyd xurmada qofka nool ayaa ka weyn oo ka miisaan badan xurmada qofka dhintay qofka dhintay xurmadiisa ha la ilaaliyo waxaa ka sii weyn qofka nool xurmadiisa in la ilaaliyo oo la badbaadiyo noloshiisa walianna inqaada almacsuumi min alhalakati waajibun shakhsi macsuumoo sharcigu dhiiggiisa dhowray in laga badbaadiyo halaag waa arrin waajiba walxamlu insaanu macsuumun fawajaba inqaaduh uurkuna waa aadami macsuuma oo dhiiggiisa la dhowray waxa waajiba in la badbaadiyo wallahu aclam mas'alada uu halkan sheikhu inoogu tilmaamaya waxay ku saabsan tahay hooyadii hadday dhimato laakiin ilmihii nool yahay oo uurka ku sugan yahay xalka caynkaasa ma la qali karaa wuxuu kala qaaday in nolosha ilmaha la rajaynayay inaan la rajaynayn haddaan nolosha ilmaha la rajaynaynin camaliyaddu ma bannaana licadami alfaa'ida mafsadadii inay ku sugan tahay xurmadii meytada meel in lagaga dhacayo gabadhan dhimatay xurmadeedii iyo inaan faa'iida ku jirin aawadeed baynay u bannaanayn oo marba haddii loo badinaayo haalibu danniga inaanu noolaanayn yacni marka maxaa loo jeexayaa wax faa'iido ka dhalanaysa ma jirto rajadaasi waa inay tahay rajala'aanta laga raja la'yahay mid waxa weeye dee yani iskaga dhow yaqiinta waa yahay suurada kale waxay tahay waa inuu qayb ka mida la soo baxay qaybina ku harsan tahay markaa waa la jeexayaa iyada laa ishkaal suurada saddexaadoo culammadu aada isugu hayaan waxay ku saabsan tahay ilmihii waxna lama soo bixin noloshiisiina waa la rajaynaya hooyadiina waa dhimaatay taa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen lama jeexayo culammada odhanaya lama jeexayo waxaa ka mida maalikiyada maalikiyadu waxay yidhahdeen lama jeexayo sida muctamadka agtooda ka ahe agsarkooda ku tageen waa sidaas bacdi yar oo khilaafi waa jiraan asaawi min culamaa ilmaalikiya waxa uu yidhi walaa yushaqu batnu اlmar'ati can janiinin walow rujiya xayaatuhu cala almuctamad muctamadka wuxuu ujeeda cala almuctamad fi lmadhab madhab almaalikiya qowlka muctamadka ka ah ayuu sheegay wuxuu ishaarayaa in khilaaf yari ku jiro maalikiyada dhexdooda wuxuu yidhi uurka hooyada lama jeexaayo ilma lagama jeexayo haba la rajeeyo noloshiisii sida markaa la cuskanayo qowlka muctamadkaa markaa lagu socdo lianna salaamatahu mashkuukatun falaa tuntahaku xurmatuhaa lahu waayo inuu nabadgelayaa ilmahaasi waa laga shakisan yahi yani lama hubu u jeedaa lama hubo waa isla egtay uma jeedo ee wuxuu u jeedaa mid la hubo maaha marka xurmadeeda meel lagagama dhacayo walaakin laa tudfanu xataa yutaxaqaqa mowtuhu walow taghayarat ha yeeshee lama aasayo hooyadaas ilaa ilmahaasi inuu dhintay la xaqiiqsado walow haba isbeddeshabe waa la daynayaa marka la ogaado inuu ilmuhu dhintay dabadeed markaasunbay noqonaysaa in hooyada la tajiisiyo la aaso laakiin iyadoo ilmihii la leeyahay waa nool yahay la aasi maayo walow taghayarat bay ku leeyihin xanaabilada badankooduna waxay leeyihin may lama jeexayo akarulxanaabila iyaguna saasay mareen xanafiyada iyo shaaficiyadu iyo midharh maalikiyada ka mida wakada midharh xanaabilada ka mida iyagu waxay mareen waa la jeexaya haddii noloshiisa la rajaynayo sida saxanna waa sidaas ay yidhaahdeen shaaficiyada iyo xanafiyadu ay yidhaahdeen in la jeexayo weeye wax mulo oo ku sugana ma jirto waxaana waajiba ruuxan markaa nool in noloshiisa la badbaadiye ayaa waajiba waman axyaaha fakaannama axya annaasa jamiica waatuu allah yidhi ruuxa nafta nooleeya wuxuu ka dhiganya dadko dhan inuu nooleeyey ibnu cuthaymiin haddaba fatwadaas culammada xanaabilada badankoodu ay mareen waa ka leexday sida kale ayuu arjaxay weliba wakhtigan dee markaa cilmiga tibigu hormaray ba ka xag jirta waxaa ku sugan qaacidada dee culammadu ay sheegaan alfatwa tataghayaru bitahayur alaxwaal bitahayuri alaazminati waalamkinati waalcawaa'id bay marna u cabiraan fatwadu waxay isku bedeshaa xaaladuhu inay isbedbedelaan marka labayn maynee qowlka saxani wuxuu noqonayaa inay bannaan tahay camaliyaddaas dhakhaatiirta qaarkood waxaan ka maqlay inay yidhaahdeen hooyadu hadday dhimato ilmuhu wuxuu sii noolaan karaa toban daqiiqo cashara daqaa'iq nin dhakhtaroo dhakhaatiirta magaalada ka mid ah wuxuu ii sheegay yacni waxaanu ku haynaa cilmiga dhakhtarnimada hooyadu markay nafbaxdo ilmuhu wuxuu sii noolaan karaa toban daqiiqo tobankaa daqiiqo gudahooda haddii la qalo ilmahoo nool baa laga soo saaraya ficlanna waan sameeyey buuhi gabadh baa camaliyad loo soo diyaariyey intii markaa camaliyadda loo soo diyaarinayey bay nafbaxday waa lay sheego waxa la way dhimatay ilmuhuna inuu nool yahay waan arkiyey markii baan jeexay waan ka soo saaray ilmihii oo nool baan ka soo saaray yanimihii hooyadu waa dhimatay markay dhimatay dabadeed baan camaliyadda ku bilaabay si aan uga gaadho ilmaha aan nolol inaan ugu soo saaro maadaama toban daqiiqo ilmuhu sii noolaan karo ficilna waan ka soo saaray wuxuu ahaa doctor muuse waayahay markaa saas aawadeed ruuxaas in la badbaadiyo saa lagu soo saaro waxay noqonaysaa mid waajib ah hadda waxaa la yidhahdaa waxa lagu magacaaba wilaada kaysariya la yidhahdaa taas markaa ilmaha caloosha laga soo saaray camaliyaadka lagu soo saaray tanbiih fi lxaalaati alatii yajuusu fiiha isqaatu alxamli fii sabaq xaaladaha gudahooda ay bannaan tahay ilmaha in la soo ridaa laabudda min idni man lahu alxamlu fii dalika kazawj waxaa lagama maarmaana kii inuu idmo ayaa lagama maarmaano ogolaado lahulxamlu uurku uu sugnaaday fii daalika camriyadda waa inuu idmaa in la qalo ka zawj sida zawjka oo kale yani zawjkii waa inuu markaa idmaa ka zawj wuxuu yidhi wuxuu noqon karaa eh, dee mid milkulyamiin kaga ilmo dhalaya maxaanu noqon karaa zawj marka idankaasi waa lagama maarmaan buu yidhi laakiin wakhtiyada qaarkood baa dhici karta dee in isagiina fog yahay ama isagii aan la heli karin laa shaksuhu aanu joogin walaa telefoonna aan lagu heli karin daruuradiina ay keensanayso in ilmaha la saaro marka xaalaadka caynkaasoo kale waxay noqon kartaa cudurdaar baa jiri kara wailaa huna intahaa halkanuu ku dhammaaday maa aradnaa kitaabatahu kii aynu doonno inaynu qorno fii hada almawduuci mawduucan aynu ka qorno almuhimi muhimka ah waqad iqtasarnaa fiihi calaa usuuli masaa'il waxaan ku gaabsannay masaa'isha usuusha ah iyo qawaacidda ah wa dawaabidihaa iyo dawaabiday leedahay asalladii masaa'isha furuucaadkii waynu iska dhaafnay tafriicaadka badan ee yeelanayso ee usuushii masaa'isha asalka u ahayd baynu ku gaabsannay iyo wa dawaabidihaa qawaaciddeeda daabitku waa qaacidada weeye laakiin qaacidada baab keliya ku saabsan ee abwaab shataa aan ka imanin ayaa daabid la yidhaahdaa hadday abwaab kala duwan ka timaadana qaacida la yidhahdaa farqiga udhexeeya waa saas wailaa haddii aan lagu gaabsan usuusha iyo dawaabidda fa furuucuhaa furuucda masaa'ishani leedahay wa juz'iyaatuha iyo qaybaha kala duwane ay leedahay iyo wamaa yaxdusu linnisaa'i min dalik iyo waxa dumarka u soo darinaya ee ku soo dhacaya ama la kulmaya oo madkuurkaa la sheegay ka mid a baxrun laa saaxila lahu waa bad aan markaa lahayn yani gun aan lahayn bad aan khoori lahayn waxaa laga tilmaamaya bimacnaa bad aan gunteeda la gaarayn waa wax aad iyo aad u fara badan waa tashbiih waa ka baxrin laa saaxila lahu saasaa macnuhu dhacay walaakina albasiira ha yeeshee ka markaa arkaya masaa'isha aqoonta leh basiirka hadda waxaa looga jeeda basarkii qalbiga ka aqoonta leh wax garanaya ee masaaisha arkaya yastaiicu an yarudda alfuruuca ilaa usuuliha wuxuu awoodi karaa inuu furuucda u celiyo usuusheedii waaljuziyaati ilaa kuliyaatiha wa dawaabidiha juziyaadka iyo qaybahana inuu u celiyo kuliyaadkeeda iyo qawaaciddeeda u celiyo wayaqiisa alashyaaa binadaa'iriha iyo ashyaada inuu uga qiyaasto kuwa kale u dhiga ah ee la midkaa taasuu kari karaa wuxuu tilmaamaya bimacnaa usuushaa la dhigay iyo qawaacidda waa in looga qiyaastaa wixii la noocana la haliishiyaa walyaclam ilmufti biannahu waasitatun bayna allaahi wa bayna khalqih ha ogaado muftigu inuu ilaahay iyo khalqigiisa u dhexeeyo fii tabliiqi maa jaa'at bihi rusuluh wuxuu ugu dhexeeyaa gaadhsiinta kii uu gaadhsiinaayo rasuulladu ay la yimaadeen wa bayaanihi lilkhalqi iyo caddaynta uu khalqiga u caddaynaayo ayuu ilaahiyo khalqigiisa udhexeeya wa annahu mas'uulun cama fi lkitaabi wasunna ha ogaadana in la weydiinayo waxaa kitaabkiiyo sunnada ku sugan sheekh fulaan iyo sheekh callan maxay yidhaahdeen lama weydiinayo fainahuma almasdaraani aladaani kulifa alcabdu fahmahuma waalcamala bihima waayo kitaabkiiyo sunnadu waa labada masdar ee addoonka lagu kalifay inuu fahmo iyo inuu ku camal falo inuu ku camal falaana ma dhici karto haddaanu fahmin wa kullu maa khalafa alkitaaba wasunnata fahuwa khata wax kastoo kitaabkaiyo sunnada khilaafayna waa gef waa khata' wey yajibu radduhu calaa qaaili waxaa ku waajiba cidda tidhi in lagu radiyo ayaa waajib ku ah walaa yajuusu alcamalu bih mana bannaana in lagu camal falo waxaa kitaabkaiyo sunnada khilaafay wixii khata'i waa marduud khata'i waa in laga tagaa yacni sida saxiixa waa in lagu camal falaa hadday culammadu mas'ale isku khilaafaan qowlka u dhowaanshaha badan kitaabkaiyo sunnada waa in la qaataa lagu camal falaa fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir saasaa waajiba sida raajixa dabeed waa in lagu camal falaa culammadu qaacid ahaan waxay yidhaahdaan alcamalu biraajixi waajibun laa raajix qowlka raajixa in lagu camal falaa waa waajib ee raajix maaha lama odhanaayo qowlka raajixa in lagu camal falaa waa raajix waxa laga fahmi karaa sida kalena in la samayn karo alcamalu biraajixi waajib raajixa in lagu camal falaa waa waajibka weeye waa sida waajibka waayo raajix iyo marjuux raajixa axsana aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana walaa shaka ana alraajixa axsanu min almarjuux shakina waxaanu ku sugnayn raajixu inuu ka wanaagsan yahay marjuuxa walaa yajuusu alcamalu bihi qowlka khaaa in lagu camal fala ma bannaana wain kaana qaa'iluhu qad yakuunu macduuran haba ahaado ka yidhi hadalkaas khata'a ah macduur haba noqdabae mujtahidan mujtahid aho fa yu'jaru cala ijtihaadi waxaa laga ajar siinayaa ijtihaadkiis waidaa xakama faijtahada faahطa'a falahu ajrun maajuur buu noqonaya biajrin waaxid laakiin hayruhu alcaalimu bihata'ihi ha yeeshe ciddaan isaga ahayn ee garanaysa inuu ku khata'ay mas'alada laa yajuusu lahu qabuuluh uma bannaana inuu khata'iisii aqbaloo qaataa uma bannaana qowlkaa inuu aqbala uma bannaanee waa inuu khata'iisii hadduu gartay ka tagaa waa waajib isagu inuu macduur noqdaa ka dhalan mayso in qowlkiisa layska raaci karo wayajibu cala almufti waxaa ku waajiba muftiga an yukhlisa aniyata lilaah inuu niyada ilaahay dartii u saafi yeelo tacaala ilahay isagaa koreeya wayastaciina bihi fii kulli xaadiatin taqacu bih uuna u kaalmaysto ilaahay kaalmaysto oo u kaashado dhacdo kasta oo ku soo dhacaysa wayas'aluhu tacaala ahabaata waatawfiiqa lisawaab waxaanu allah weydiisanayaa sugnaanshaha iyo inuu sida saxan waafajiyo ayuu ilaahay ka baryayaa tawfiiqda ilahay baa haya ihdinii limakhtulifa fiihi min alxaq inaka tahdii man tashaau ilaa siraaطi mustaqiim saasoo kale uu ku ducaysanaya ikhlaaskiina waa inuu la yimaadaa waana inuu dadaalaa wayajibu calayhi waxaa kaloo ku waajiba an yakuuna mawdicu ictibaarihi inuu noqdo wuxuu ictibaarinaya eegaya maa jaءa fi lkitaabi wasunna wixii ku yimi kitaabkiiyo sunnada fayanduru wayabxasu fii dalik waa eegayaa waana baarayaa fii dalika yani kaas ayuu baarayaa madkuurka la sheego kitaabkiiyo sunnada ismu wuxuu ku dhacayaa madkuur ayuu u noqonaya kaa la soo sheegay oo kitaabkiiyo sunnada ah ayuu baaraya aw fii ma yustacaanu bihi ama wuxuu baadhayaa waxa loo kaalmaysanayo oo min kalaami ahli اlcilm kalaamka culammada ka mid a calaa fahmihima kitaabka iyo sunnada fahamka la fahmaayo loo kaalmaysanayo maaha turaaska culammadu ay qoreen iyo kutubta ay qoreen iyo fiqiyada ay qoreen inaan markaa la xaalayno dan laga gelayn dadkuna waxay ugu qaybsan yihiin taas laba qaybood qayb icraad kala timi oo kutubtii fiqiga aan eegaynba waa ariiqo qaldan iyo dad waxa weeye kitaabka fiqiga wax kastay ku arkaan sidiisa u qaadanaya ka kaannahu nas uu yahay wax kaloo khilaafsanna aan dhegaysanayn taasina waa qalad halad sawaabku waxay tahay labadaa dhexdooda oo kutubtii fiqiga in la eegaayo shuruuxulaxaadiis in la eegaayo kutubaha furuucdee fiqiga in la eegaayo laakiin loo eegaayo si loogu gaadho oo loogu kaalmaysto fahamka kitaabka iyo sunnada tawasadka ee sidaasaa fiican saxdu tahay kalaamka culammadu wuxuu ka dhigan yahay sida qiblada marka laga ijtihaadayo siduu siduu alcalaamat ibnulqayim ku metelay wuxuu ihi kalaamka culammada labadaa qaybood buu u dhexeeyaa dadna waxa weeye waa ku tarax tageen taqliid acma qaarna waxa weye waaba ka indhalaabteen saxduna waxay tahay in la kaalmaysto loo kaalmaysto kitaabka iyo sunnada fahamkooda waxay ka dhigan tahay ijtihaadka qiblada laga ijtihaadayo amaaraadkaa la eegayaa xidigaa qiblada kor joogaa jira qudbiga iyo jadiga ayaa la eegayaa markaasaa qibladii lagu tilmaansanaya laakiin hadday kacbadii kuu muuqanayso ma u baahan tahay inaad eegto eh, xidigihii aad eegto aad tidhahdo xidigihii amaaradda u ahaa qiblada kacbada amaaradda u ahaa baan eegayaa xaaje uma qabtid laakiin wakhtigaad eegaysaa waxay noqonaysaa waa wakhtiga aanad haysanin kacbadii aanad arkayn marka naska hadduu ku yaallo oo kuu caddaado in sidaa nebigu sheegay sala allahu alayhi wasalam masaladina waadix ay noqotay uma baahnid marka waxaa weeye qowlkii sheikh waad ka maarmaysa marka kalaamka culammada waxaa loo eegayaa si loo kaalmaysto oo loogu gaadho haayada haayadu waa maxay waa fahamka kitaabka iyo sunnada kalaamka culammaduna waa wasiilo wasiiladu hadday haayadii ka hor timaado dee haayadaa laa ictimaadaya qowlka caalimku hadduu ka hor yimaado ayankan yani naska ka hor yimaado naska la raacaya wa inahu kasiiran maa taxdisu mas'alatu min almasaa'il shaniye in badan waxaa soo derrida ama dhacda masale masaa'isha ka mida ah. fayabxasu canha alinsaan ruuxa ayaa baarhaya fii ma yaqdiru calayhi wuxuu kari karo oo min kalaami ahliilcilm kalaamka culammada ka mida ah. uma laa yajidu maa yatma'inu ilayhi fii xukmiha dabeedna ma helayo wuxuu ku xasilo xukunka masaladaas uu kaga xasilo wa rubamaa laa yajidu laha dikran bilkuliya waxaabaa laga yaaba inaanu helin sheegis masalada la sheegay kulli ahaanba inaanu helin baa dhici karta faida rajaca ila alkitaabi wasunna markuu u noqdo kitaabkiiyo sunnada tabayana lahu xukmuha qariiban daahiran waa u caddaanaya xukunkeedu xaaluu yani markaa dhow yahay oo uu muuqdo ayuu u caddaanaya xukmuhabaa saxan khaa baa ku dhacay nuskha qaar xukmuhumaa lakin waa xukmuha wadalika bixasab ikhlaas hadduu kalaamkii culamada hadduu u noqdo masaladii kaba heli maayeba bacd masaa'il laakiin hadduu kitaabkii sunnada u noqdo xukunkeedu waa u caddaanaya isagoo dhow oo waxa weeye markaa muuqda wadalika bixasabi alikhlaasi walcilmi walfahm kaasina wuxuu ku dhacayaa kolba qadarka uu yahay ikhlaaska iyo aqoonta iyo fahmiga iyo garashadu qadarka tahay ayaa kitaabkii sunnada in laga fahmaa ay ku xidhnaanaysa oo iminka dee waxawey marka wax la eegaayo soo dadka araggooda siday shayga u arkayaan siday u kala indhafiiqan yihiin soo kuma xidhnaan dee sida waxa weeye loo kala aqoon badan yahay ee loo kala dadaal badan yahay ee loo kala aqoon badan yahay ee ikhlaaskii alla ka baqa yacni loogu kala badan yahay baa keensanaysa in markaa midna ka fahmo midna aanu ka fahmin ila fahman acطaahu allahu lirajulin wayajibu cala almufti waxaa ku waajibaa muftiga an yatarayasa inuu u kaadiyo oo deganaansho la yimaado oo xukunkii aanu ku degdegin atarayus waa ata'anii waa deganaansho inuu la yimaado fi lxukmi xukunka inuu ku deganaado xukunka deganaansho inuu ku sameeyo aanu ku degdanin cinda alishkaal markuu madmadow yeesho oo xukunku u caddaan waayo waa inaanu ku degdegin waa inuu u kaadiyaa wa anlaa yatacajala iyo inaan u degdegin ayaa saaran fa kam min xukmin fara badanaa xukun tacajala fiihi shaksigu gudihiisa ku degdegay uma tabayana lahu intaa dabadeedna uu cadaaday bacda anadari alqariib yacnii fiirsi iyo ka fakeraad dhow dabadeed annahu mukhti'un fiihi inuu ku gefay fayandamu calaa daalika markaasuu sidaa ka murugoonayaa oo ka tiiraanyoonaya wa rubama laa yastaiicu an yastadrika maa aftaa bihi waxaa dhici karta inuu markaa istidraaki kari waayo soo qaban kari waayo ama soo celin kari waayo ama ka daba tegi kari waayo wuxuu ku fatwooday xadiis waxaa ku soo aroortay atani min allah walcajalatu min ashaytaan deganaanshuhu iyo kaadsiinyuhu xagga ilaahay buu ka ahaaday bimacnaa ilaahay baa jecel degdegana shaytaan xaggii buu ka ahaaday marka waa inaan umuuraha lagu degdegine loo kaadiyaa caqli ahaanna xataa waa la garanaya umuuraha in loo kaadsiiyo in lagu sameeyo waan lagu degdegin inay fiicanta soomaalidu maxay ku maahmahaan hadduu markaa siiyo door dhalay kaadsiiyana kiish lacagu dhalaa wlmufti idaa carafa annaasu minhu taaniya wlmufti muftigu idaa carafa annaasu minhu atta'niya dadku hadday ka ogaadaan inuu umuuraha deganaansho ku sameeyo aanu ku degdegin watasabuta iyo hubsashada waiquu biqowlihi way ku kalsoonanayaan hadalkiisa wactabaruuhu way tixgelinayaan waidaa ra'awhu hadday ku ogaadaan mutasarican inuu yahay ama waidaa ra'awhu hadday arkaan mutasarican xaaluu degdegaya hadday arkaan oo masaaisha markaa deg deg isaga kufiyo mar walba wlmutasaricu kaiiru lhaa wa jumla ictiraadiya ka degdegaana gefkiisu waa badan yahay jawaabtii maxay tahay idaadu lam yakun cindahum iqatan fii ma yuftii bihi ma noqonaayo mid lagu kalsoon yahay wuxuu ku fatwoonaayo iqa ma noqonayo fa yakuunu bitasarucihi wuxuu noqonayaa degdegiisa u degdegay daraaddeed wa khata'ihi iyo gafkiisa u gafay daraaddeed qad xarama nafsahu naftiisa mid ka qadiyey wa xarama hayrahu hayrkiina ka qadiyey maa cindahu min cilmin wa sawaab wixii agtiisa ku sugnaado cilmi iyo sawaab ah marka waa in deganaanshaha aada loogu dadaalaa yani haddii la hubsado waxaa laga yaaba sawaabka in la gaadho lakiin haddii lagu degdo waxaa dhici karta sawaabkiiba in la seego nasal allaha tacala an yahdiyana waihwaana almuslimiina siraatahu almustaqiim an yatawallana bicinaayatihi wayaxfadna min azalali biricaayatihi inahu jawaadun kariim wsala allah wslama cla nabiyina muxamadi wcala alih wasaxbihi ajmaciin walxamdu lilahi aladii binicmatihi tutimu asaalixaat wallahu aclam halkaas ayuu kitaabka inoogu dhammaaday